الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo wada kitaabkii buluuq almaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llah qala alxaafid raximah llah can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam kharaja caama alfatxi ila makata fi ramadaan fasama xata balaga quraaca alghamiim fasama annaas uma dacaa biqadaxin min maain farafaca حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة وعن جابر بن عبد الله الحميدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك خرج إلى بحي عام الفتح sanadkii makacaama alfatxi sanadkii furashada ilaa makata makaintii ka aayo u baxay oo sanadkii maka la furtay fii ramadaana ramadaan dhexdiis ayuu baxay fasaama wuu soomay xataa intii balaga uu ka gaaray quraac alhamiil meesha la yidhaahdo ilaa meeshaas uu ka gaaray aa meel marka markay layiin udhexayso weyaan waa waadi cusfaan ayuu hortiisa yahay ilaa sideed meel ayuu cusfaan u jiraa bayna maka walmadiina markau meeshaa gaaray xataa balaqa ilaa u ka gaaray quraac alhamiil fasaama nebigu fasaama annaasu dadkii way soomeen uma dacaa nebigu waa u yeertay biqadaxin weel ayuu u yeertay min maain biyo ay ku jiraan farafacahu weelkiibuu kor yeelay marka yani afkiisa wuu kor yeelay xataa intii nadara annaasu dadkii ay ka arkeen ay ka fiiriyeen ilihii nebi xaggiisa ay kasoo fiiriyeen uma markaa dabeed shariba waa caday weelki wuxuu ku jiray biyihii buu caday faqiila lahu waxaa loo yidhi bacda dalika taagaas kadib marka uu cabitaankaas uu cabay ku dagaale waxaa ina bacda annaasi dadka qaarkood qad saama way soomeen oo dadka qaar baa soomkii sii wataan qaala waxa uu yii nabigu calayhi salaatu wasalaam ulaaika kuwaas alcusaatu waa kuwa caasiyeya waa kuwa nabiga caasiyeya kuwaas ulaaika kuwaanaas alcusaatu waa cusaad weeyaan wafii fii lafdin riwaayo kale waxa ay leedahay faqiila lahu waxaa loo yidhi ina annaasa dadka qad shaqa calayhim asiyaamu soonkii ayaa dhigay bal shaqa waxaa dhibay asiyaamu soonkii ayaa dhigay calayhim iyaga korkooda wa inamaa wax kale maana yanduruuna waxay sugayaan fii maa facalta way sugayaan fiimaa facalta wixii aada samaysay ayy dadku waxaad samaynaysa dadka sugayaan fadacaa biqadaxin weel ayuu u yeertay min maain haruub ayuu u yeertay min maain biyo ay ku jiraan bacda alcasri casarka kadib fashariba markaas waa cabay selgii ku jiraan waa bacda salaati alcasri oo wax yar afarki ay ka dhiman tahay ayuu cayay marka rawahu muslim xadiidka muslim ayaa weriyey xadiidkan marka imaam muslim waa weriyey laakiin shariba ziyaadada u dambayso fa shariba saxiixu muslim kuma sugna marka waxaweya ziyaadada ma uusan werinin muslim sidaas u meedaysa dawaahirka sheekhu markuu dhameeye rawahu muslim buu yiri maxaad meeday marka fasharibada ilaa iyo xadiidka akhirkiisa fashariba inuu muslim weriye laakiin ziyaadada fashariba muslim saxiixiisa kuma aan werinin xadiidkii marka waxaa laga qaadanayaa in musaafirku inuu afuri karo weli bada bacda salaati alcasriga ha ahaatee in u banaanta isagoo soon ku kusoo kacay oo dhowr saacadood soo manay iyo isaga markaas eh, soonkii furada inay tahay ana riwaayada dambe waxay cadaynay linaasi qad shaqa calayhim asiyaam dadkii safaray ku jiraan soonkii baana dhigay musaafiriin ayaga ama soonkii uu dhigay waxa aad samaysayna sugaayaan markaasuu marka weelkaa u yeertay u caday ayb markuu sidaa yeelay ayaa waxaa dhacday eh, inay weli dad soo dhaleeyeen marka mabaa weli soonkoodii iska daystay ayaga marka meel nabiga calayhi salaatu wasalaam soonkii oo ka furay inuu qof kale yidhaahdo waayada ima u adkaysana dhibaatada taasina marka nebigu wuxuu ka yidhi ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaa kuwa waa caasiyeen waas cunto amarkii nebiga uu bixiyey iyo dariiqadii nebiga ayay marka khilaafeen marka xadiis haddii soonka lagu dhibaatoonayo in laga afurado ayaa waajibaysa man sida xadiiska uu keeni doono xadiiska marka bukhaari uu weriyey laysa min albiri siyaamu fi safar khayrka iyo samafalka wanaagga kamid ma aha qofku inuu safarka ku soomo khayrka iyo wanaagga kamid ma aha qofka inuu safarka ku soomo sababta nebiga u yiri waxay ahayd wuxuu arkay nin la harinayo takulayl dilay yani musaafir ahay waa kullaabay soonkii xamili waaye markaasu dadkiibaa marka ay waa hooseynaye harin waa harinaye markaasu wuxuu yii laysa min albiri siyaamu fi safar khayrka kamid maaha in safarka lagu soomo bimacna haddaad heerka ay gaaraysid khayrka kamid maaha in safar lagu soomo haddaad ku dhigtoonaysid maana ruqsada inaa la qaato waa ruqsada hadii laata iyo adiga jismigaaga ay ku imaanayso iyoa kusii jirta laakiin ninka musaafirka waa seeri karaa isaga xadiidka soo socdo ayaa cadaynaya hadii laba waqtiyaad uleeyahay hadii ayeeli karo soonka laba ikhtiyaar uleeyahay soomo iyo afuro labadaas ikhtiyaar uleeyahay haddii laakiin dhib ou meesha imaanayo waxaa waajib noqonayo in afuro haddii dhibaata ay ku tahay iyo adeeg fara badan ay ku tahay soonka uu ku yahay oo ku dhibaatoonaayo inuu afuro markaas waajibaysa <coughs> asagoo soon kusoo kacayn inuu maalinka dhexdeeda oo soonka iska buriyo iska afurana oo banaantaha ana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam kharaja caamil fatxin u baxay ilaa makata ayuu u baxay fii ramadaana ramadaan dhexdiisa ramadii maka wuxuu furtay ramadaan dagaalkii fatxu maka wuxuu dhacay bil ramadaan u dhacay halkan marka ugu waxaa kale iyana marka laga hadlaa dadku hadday ku jiraan soomka siday yeelaayaan laba un waayo jihaadku inay yihiin dad iyagu safar ku jira oo jihaadku safar dalbana badana haddii marka ninka mujaahidka musaafirna oo yahay jihaadna oo ku jiro id inuu soonka ka tago waaba kala taagna sababtaa marka uguuriya safaroba ku jiraan laakiin haddii qofka jihaadayo uu ka dhex jihaadayo magaaladiisi magaaladiisaa la lasoo weeraray magaaladiisa inuu ka dhex jihaadayo musaafir ma aha markaan suumeyna masuula masla suumey waa iska dhaafa soonka naam gudowna kasoo qaleynaya sababta waxaa ka weyn muhiimadda ugu taagan yahaa ka weyn waana mid uu fatwooday sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah sababtoo ah hadday iska yimaadaan in cadowga xoog loo yeelo waayo haddii la soomo hadii soonku hadduu daciifinayo soonku hadduu daciifinaayo ciidamada dagaalamayo waxaa weyaan marka inay soonkii furaan mar kalena ay la yimaadaan ay qalleeyaan muhiimadaas weyn ay qabtaan oo cadowga ay ka saaraan dhulka muslimka oo markaa ku jiro haddii ay sanadu daciifinaynin la dhib male laakin dabcan soonka min dagaalama laa shaka waa daciifina shaki male iyadoo dad badan arrintaas sheekhulislaam markii ay fadiyinayy tataarta markay soo galeen tataarta markay dimashik soo galeen dimashik agagaarkeeda lagula dagaalamayay dadkuna reer dimashik ay ahayd musaafiriinna aysan ahayn dadku marka ibnu taymiya sugayay waxa uu yeelo bal fadwooda marka inay iska afuraan isagaana bilaabay marka afridii ficil ahaanna waa utusay qowl ahaanna waa utusay baarkina waa tahay waana ka adkaaden cadeyd walka haddii la yidhahda la soomaa cadangiina oo magaaladii qabsada xaggee ku soomaysaa markaadnaan meel lagu soomo soonka meel lagu soomo rabaayan salaadii meel lagu tukaya rabtaa xijaabka meel lagu wato rabaa haddaan mar gaalada adiga lala dagaalin oo aan marka marka aan dalka la dhacsanin diinba maga dabaqi kartid meel aad diin ku sareen karta ma goraysa marka sheekhulislaam lqayim iyo culamada saasay marka arintaas ay ka fatwoodeen hadiise dagaalka banaankaa loo baxay oo safar ugu jiro in laa ishkaala fiiha wax ishkaala malaha culamada horena fataawadaas qaar badanaa u kasoo guuriy ayaa lagu soo guuriyey fasaama xataa balaga quraac alhamiim waa soomay ilaa uu leeya ka gaaray quraac alhamiim meesha layaha fasaama annaasu dadkii way soomeen xatuma dacaa biqadaxin weel ayuu u yeertay ahum maain biyihii ku jiraan farafacahu waa soo kor yeela weelkii afkiisa usoo kor yeela xataa nadara annaasu ilayhi ilaa dadka ka fiiriyaan uma ilaa dadka ka eegeen ay ka fiiriyeen uma shariba markaa dabadeed nabigu waa sala allahu alayh ali wasalama faqiila waxaa loo yidhi bacdu daalika taadaas kadib ina bacda annaasi dadka qaarkood qad saama way sooma qaala waxau yidhi ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaat kuwaasoo kii caasiye salqimihiina riwaayada dambaa sii cadayso ina naasa dadkii qad shaqa calayhim asiyaam sawki baa dhibay mar haddii mashaqo la sheegay shareecadu waxay ku dhisan tahay rafcu lxaraj dadka in mashaqada iyo xarajka laga qaado mar haddii mashaqo ay imaanayso waa in marka ruqsada la qaataa waajibay siyaanka marka waxay ku muqeen waa dhibka waa dhibka iyo mashaqada ay kala kulmaan inamaa faqad shaqa calayhim siyaamu baa dhigay inamaa yanduruuna waxay sugayaan fiima facalta wax adi aad samaysay bay sugayaan fadacaa biqadaxin buu u yeeray haruub ayuu u wacday minaan imaain biyo ay ku jiraan bacda alcasri casarka kadib fashariba raacday rawahu muslimin وعن حمزة بن عمرو الأسلمي وعن حمزة بن عمرو الأسلمي حليل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله رسولك إلهي أجد بي قوة أجد بي أني وحن إسكهيني قوة حب على الصيام صوت كركيس في السفر لو صوم سفر الحديث لو صوم أول أيام إسكهيني أني صومك إنك سفر لو أحصانه جاء يدري في السفر الصيام يعني متعلق جميعا نعم quwat alyuud cala siyaami soonka ayuud loo yeesho korkiisa fi safari safarka dhexdiisa la soomo safarka dhexdiisa la soomo awood ayaan isu helaya faal calaya korkayga leeyahay junaaxnas dembiga inaan soomo yahay awoodaan leeyahay anoo safar ku jiro waa soomi karaa ee dembi male korkayga ma yahay haddaan soomo safar dhex soomo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi hiy iyadu ruksatun ruksa weyaan minallahi xag alla ka ahaatay yani afurku qofku inuu iska afuro ruksatun ruksa weyaan minallahi alla xaggiisa ka ahaatay faman akada bihaa qofkii ruqsadaa qaato fa xasanun waa wanaagsan yahay waman axaba qofkii jeclaysto an yasuuma inuu soomana falaa junaaxa calayhi wax dembiga korkiisa ma ahanin rawahu muslimun xadiidkaa muslim baa wariyey xadiidkan markase waxaa laga qaadanayaa qofka musaafirka inay u banaan tahay inay soomo iyo inuu iska dhaafo oo afuro labadaba inay wada banaan tahay marka xadiidkaa laga qaadana laakiin xaaladda laga hadlaa iyy waxaa weya waa haddii musaafirku soonka dhib uusan ku ahayn lana wuxuu inii ajidu bi quwatan cala siyaami fi safari awoodan uhelayahay anigaa safarka ku soomo laakiin haddii awood aysan jirin oo bal barar uu imaanayo muxaqaq ah qofki ama caafimaadkiisa u jiranay ama ayooda iyo dhintaan aan taasoo kale inuu soomo mal u banaanaa markaas lixadiidi laysa min albiri siyaamu fi safar buhaari ayb marka laysa min albiri siyaamu fi safar wuxuu dariid u yahay qofka safarka ku jira ee soonka ku dhibtoonayo inuusa u banaanayn inuu soomo kanna wuxuu dariid u yahay ninka aan ku dhibtoonayni awood u helayo inuu soomano ay u banaan tahay ruqsada inuu qaataan in la heli karo oo ay u banaan tahay xadiidkii hore marka wuxuu la socdaa laysa min albiri siyaamu fi safar oo kale waa macnihiis kii hadda lasoo dhaafay leanna dadku inuu soonkii dhiradaa lagu sheegay markaas ulaaika alcusaa ulaaika alcusaa laakiin inaad soonkaas caam ka dhigata maaha oo aad tira safar musaafir yuu soomi karan maxaa la yidhi ulaaika alcusaa ulaaika alcusaa ma aha kuwa caasiaa laga awdinaayo soonka oo isku dhilaayo ayagii kuwa loo ogolaadina wixii awood u leh marka axaadiid iska hor imaanaysa meesha ma taano waxaa kaloo culimadu marka xadiidkan ay ku keenaan yaa fadli badan inuu qofkii afuro iyo inuu soomo labadaas yaa fadli badan wallahu aclam sida raajixa waxaa laba inuu isku mid u yihiin inuu soomo inuu afuro isku mid mid buu doono ayuu ka qaadan karaa qaar marka waxay ku kala farqinayaan waxay leeyihiin eh, inuu afuraa fadli badan ruqsada inuu qaato sababta waxay wuxuu yihi faman akhada bihaa ninkii qaato ruqsada faxasan buu nabi yidhi waman axaba an yasuumana falaa junaaxa calayh ninkii soomana dembi korkii dembigan baa laga rafciyey kan ninka soomay dembigaa laga rafciyey kanna waa hagaagsan yahay laakiin axaadiista markaad isu geygeyso waxaa ka soo baxaayo inay labada walsiin yihiin haddii awood la heli karo hal laakiin meesh kuma jirto ninkii u soomo liajli kafaan oo ka faanaya ruksada yani ruksadiina oo fududaysanayo sunada nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu baneeyey oo musaafir inuu afuro loo baneeyey ayagu wuxuu u arkaaba wax oo iska yaro macno badan aan lahayn hadduu ruksada yasaayo waa ku dambaabaa markaas sababtaa sunada nabiga in la yasa ma aha وأصله xadيiثka أslkiisana في المتفق بخاري مسلم ayaa isla weriyeen min xadيiثi cاaشha iyada min xadيiثi cاaشha أna حمزة بن cmri أna حمزة بna cمri sأla ayay ahayd wuxuu su-aalay xadiidka marka riwaayada marka caaisha bukhaari muslim baa isla weriyeen caaisha marka xamze su-aashiisa ka waramayso riwaayada mutafaqa ah ama riwaayada muslim keliya uu weriyey saxaabiga xamza laftirkiisa aan werinaya xamzata bni cumrin laftirkiisa ayaa werinaya xamzaha nabiga weerkiis ma aha ha u malaynin macam xadiidkan marka mutafaqa dhamaystirkiisu wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa weydiiyey can isiyaami fi safar xamze nabiguu su-aalay soonka lagu soomayo safarka faqaala wuxuu yii in shita fasum wain shita faafdir aasana ku afdira haddaad doontana afur haddaad doontana soom riwaaya mutafaqa waa taas marka wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal ibn cabaas waxaa looyii ruqisa lishayki lkabiiri fadayga weyn waxaa loo ruqsiyey an yufdira inuu afuro wayucima ou quudiyo can kulli yawmin maalin kasta miskiinan ou quudiyo walaa qadaa qadana caleyhi korkiisa ma ahani rawaahu daara quniyu wlxaakimi wasaxaxaahu daara quniy iyo xaakim ayaa weriyeen waanay saxiix yeelaan daara quni wuxuu yii hada isnaadu saxiixun xadiikan isnaadkiisu waa saxiixu yii xaakimna wuxuu yii xadiiun saxiixun calaa shardi lbukhaariyi waana sidaas xadiiku waa saxiix laakiin ibnu cabaas markau leeyahay sheekha kabiirka waxaa loo ruqseeyey inta wax kusaynaysa waa nabiga alayh salaatu wasalaam sababta waxay lamid tahay in rabilaamin an yashfaca alamaana wayukra aliqaama ayay lamid tahay waxaa loo ruqsiyey marka oday weyn isla haweenta waayeelkan n waa la haleeshiinaya oday waayeelka soonka aan ayeeri karin oo jirkiisu kala dhacay iyo haweenta lamidka isaga labadeeda waxaa weyaan marka waa maalin walbaa miskiinay quudinayaan qalana lagama rayo soomada soo kalay kara mar labaadna dalinyarnimada waa in laaga kara xukunkan marka waxay culimada haleeshiiyey xaqi jiran jiro la ogyahay inayna alan loo balirayo inaysa daawo lahay jiro aysan la soomi karin oo kala daawo inaysa lahay inayna u badan tahay kaasoo kale marka xukunkiis waxaa mid aan weligii soomi karin oo kale waxay lamid yahay marka olaan oo yeelka naasiyeeyasha saa daraadeed marka eh, almariid aladi laa yurjaa buruhu qofka mariidka aan la rajaynayey inuu caafimaadayo kaa isagoona marka miskiin quudina khalaas qalada lagama rabo waxaana laga qaatay ibnu cabaas tafsiirkiisa sidoo kale wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin aayadaas kuwa soonka ay yeegaayo waxaa dushooda ah inay miskiin quudiyaan isla markaasna ay eh, sunanka ayaa maraaxil soo maray markiisii hore marxalada waxay ahayd yoomu cashuuraa keliya la soomi jiray ramadaanba maba jirin markuu ramadaankii la farad yeelay yoomu cashuuraa sunnay noqotay soonkeeda maxaa soo haray marka laakiin iyadoo ramadaan la farad yeelay ayaa haddana waxaa la yidhi ninkii doono ha soomo soonkaana fiican ninkii doonana soonka iska dhaafo miskiin waxa siiyo dadkao dhan awel saasay ahaa jireen nin awooda soonka iyo ninaan awoodinba fidyaha iska bixiyo khalaas miskiin ha quudiyo soonkiina saas ayuu marka uga fasaxnaanayaan iyana inagoo soomo oo waxa siinin miskiin labadaasa ayna ikhtiyaarka u ahaan jiri markii hore markay soo degtay faman shahida minkum shahra falyasumhu ninkii bisha xaadiro oo isagoo caafimaad qabo muqiim ah ninkii bisha goobjoog ka noqdo ha soomo yiri ilaahi subxaana wa tacaala aayaddan nabi markay soo degtay aayaddii hore ladiina yudiiquunahu ayay qayb ka nasakday sababto sababtoo ladiina yudiiquunahu meeqa qofaa soo gelayseen nin jiran oo waayeelka oo inta waayeelsha ah qofka jirada jiradiisa aan la daaweyn karin naagta uur kale iyo danuujinayso iyo dadka caafimaadka qaban oo iskuleehi jiray sooma kii caafimaad qabay xukunkaas waa laga nasakay oona laga dabooray faman shahida minkum mushaara falyasumhu ayaa ka nasakday yaa aayadda kusoo haray marka dadkii jiranahay acyaartaa kusoo haray dadkii marka ahy acdaarta ahay jiranahay meeqa waa inagu marka anaga hayeelkaa aanta hayeesha ah oo soonka ayeeli karin kan jirana jiradiisu inla hijeenayno eh, eh, caafimaad maaro eh, naagta ur kale iyo naagta muujinayso shantaas ay noqonahay acdaarti shantaas inay fidye bixiyaan waa loo ogolyahay wixii shantaa ka soo harana falaysa yudrikum shahra mari iyo musaafir aanay ahayn oo ay mar ay caafimaad qabaan magaaladeedina joogaan waxaa laga rabaa inay soomaan ibnu cabaas marka wacaladeediina dhiiquunahu dalaaladeedii qayb kamida ah waxaa lagu nasakay yii waxaa nasakday falaysa yudrikum shahra falyasumhu iyadoo calaaladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin iyadoo dhan ma wada nasakna qayday ka nasakan tahay hadalkaas meelkana isma la fahmi aayada cala ladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin qayb ayay ka nasakan tahay qayb dalaaladeeda qayb kamida ah mansuuqa qaybtaas waa kay ninkii soonka ayeelayay ninka soonka ayeeriy waxba iska bixi jiri aan dhaafi jiri soonka faman shahida markay timi laakiin waa laga diiday qaybtiisa marka aayada cala ladiina yudiiquunahu waa laga saaray yaa ku haray marka aayada acdaara kusoo haray hadi acdaar marka waa tan fadlada ibnu cabaas marka qayb kamid hadda xadiidkan ku sheegay fadladan waa yeelkaa in la furaa loo ruqsiiye miskiinna oo quudiyo maalin walba allana aan lagu lahayn ayb fatwo kale ibnu cabaas wuxuu leeyahay haweenta murdacada iyo waxaa soo hartay almurdic walxaamil saddex hadda xadiidkaanaan ku sheegna saddex aan ku sheegay kusoo celi karo saddexda xadiidkan aan ku sheegay maxaa المريض الذي لا يرجى منه شيخ كبير يرسل ليش استعاذ هذا شيخنا طيب محاد المرتب المرضع والحامل يدعو كلام يدعو يجيز أصحاب رسول الله لما صحابي ابن عباس بن عمر ابن عباس بن عمر waxay ku tageen inaan inay fidye bixinayaan maalin walba ay miskiin quudinayaan walaa qadaa calayhima wax qadaana aan lagu lahayn cabdullahi bin cabaas iyo cabdullahi bin cumar sidaasaa ka ansaxay saaxib mawli ibn qudaama saaxib mawli ibn qudaama wuxuu leeyahay labada saxaabi wax ku khilaafsan oo saxaabada kamid ah ma ognin ma ogin taabiciinta marka cabaa iyo cudlamada badan ah, oo taabiciinta kamida ah, jumhuur culamadana ay qabaan oo ay ku tagaan waxaa weeyaan in qalla laga rabo waa iska afuraayan waana qallaynaya waxaana ay qiyaasanayaan ayaama macduudaad faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin maridkay haliil ayaanay leeyihin naagta uur kale iyo naagta nuujinayso waa qof jiran oo kalaa laga soo qaadaya war qofkii jiranaana fidye ma dhiibaaye soonkiiu soo qallayna saasay u beriyiin culimadu qoolka ulaa u beriyiin taas shaaficiyadu tafsiiray geliyayaan inay nafteeda u cabsato iyo inay u cabsato cunuga haddii nafteeda u cabsato waa qal mariid oo kale qala u laga raabis hadday laakiin cunug u cabsato fidyana waa dhiibe qallana waa laga rabaa saasayuu eh, eh, eh, kala tafsiinaya waraajix wallahu aclam masaladii laga saxaabo ay ka sugnaatay inay qalladii ay joojiyeen ay yidhaadeen naag ola iyo naag wiijinayso ha haday marka awood heli karin soonkii ha iska afuraan fidyana ha bixiyaan qallaban laguma laha haddii labada saxaaba ka sugnaatay wax asxaabta kamidoo ku khilaafay aysan jirin wallahu aclam maxaad moodaa in madabkaas oo aad u xoogayaa daliilkiisa naam asxaabta haddaan laga haynin qowlkan qallada haddaan asxaabtana laga haynin iimaankiisu waa dhib badan dadka ay iisaamiyeen sahlan laakiin ani aan inta aan ogahay xuduudi ma aclamo oo wax aad u yar ah wax badanna ay iga qarsoon adilanta aan ogahay caawiyo laba saxaabi culamu waa soo rareen inay eh, miskiinay quudinayo qallada lagaga rabo mukhaalif asxaabta kamidana ma leh ibnu qudaama ay yiri dumarka intaa marka ay sugan tahay marka muctabarka inuu kaas yahay ayay amigala muuqataa wallahu aclam inkastoo jumhuurka ay qabaan qallaa laga rabaa dumarka lanta ay leedahay tani waa iska afuraa fidyaan ma bixina waa qallayna ay leedahayna waxaa weyaan iyadana eh, eh, eh, saas hadii ay yeesho waxbaasa ma laha ila ku tagtay laakiin hadday culimada salaf iskhilaafaan asxaabta rasuulka axaabiyobaa marka ma sahlay qoolkooda marka aan leenahay bidiini mumin wax ku khilaafay laga saxaabi laga oga haddii marka laga saxaabi wax ku khilaafa ma ognin ijmaaca soo rarida iska jiran iskajera marka masaladaas ijma asxaabtaa ku ijmaacay iyo mukhaalif laguma oga laga eraya kaleyihin kartaa mukhaalif inuu jiro oo culamada qaarkood aysan ilaahin kutub ay ku taalla haday dul istaago marka say la marka ijmaaca soo guurintiisa waa laga cabsadaa imaam axmed ibn xambal wuxuu dhihi jiray Eh, qofka ijmaaca sheeganaya man iddaca ijmaaca faqad kadab ninkii ijmaac sheegta beenuu sheegay bay wamaa yudriihi lacala naas ikhtalafuu maxaa eleysiiyey inay dadku isku iskhilaafsan muxuu ka ogyahay isaga ma iskhilaafan imaam shaafici ubay cilmi badnaa dadka waktigiisa wuxuu ahaa markuu ijmaaca iyo kale inuu uu sheego rabo si halkan u sheegi jiray ereygan ijmaaca waa jiray ilaa aclamu fii mukhaalif masaladan saan waay wax khilaafsan maalin ra'yiga dhiijeen oo waxaa laga rabaa inuu saas yiraahdo in iskala beeriyo bafalan haddana qof oo aan umahaatu sitr aan akrisana waxay leeyahay masaladaas ijmaaca ku guntay ijmaac khilaaf wax inaan qadarkeena ogaanaa saraan maan ninka qadarkiisa ogaado nin fiican waay ninaan qadarkiisa ogaanino Eh, iska dhiga marka ina raggi salafka la baaqi karana soo marka loo sheegay saxaabada eh, taabiciinta ay leeyihiin in arkaayo marka soo xikaayon karo iyagoo ku khilaafay masalada laakiin asxaabi rasuulillah laga saxaabiya war laga haayo laga saxaabi fatwooy ninkii ku dhaqmo waa fiican kuna fatwooda waa fiican wallahi in la dhaho diinkiya dadkii waxqaladaad sheeko lama dhigi karin ninka dhawr taabicin ku fadwoodana waadaas insha allah laakiin midaas horaan lagu fadilayna وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل من بيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحي هلكت يا رسول الله رسولك الهي واهلكتني قال وحي وما اهلكك محاك وهلاجيه قال وحي وقعت على امرأتي في رمضان حاسي وكبعي حاسكي لو كدعي وقعت على امرأتي حاسكي لو كدعي بمعنى واد جماعي وكورا كنايو في رمضان رمضان الحديث اي في نهار رمضان فقال وحي النبي هل تجد ورين مهليسا ما تعتق رقبة وحاد يقول كحريسو وحاد أبوه كحريسو مهلي كرتا قال وحي الله ميا قال وحي فهل تستطيع مهليسا أن تصوم شهرين وربنا أنا تصومت متتابعين واسكت حتى إن خلقوا qaala waxay yihi laa maya ma awoodi karin riwaayadka qaar waxay leeyihiin in marka kaas kafaatu ihaarka ki ku waajibto oo kaasaa marka waxay yihi ninkii ihaar naagtiis in ihaaroo layidhi adoon xoray kartaa ama hal bilood ma suugi kartaa laakiin yii marka laba bilood maba samayn karo nacam waxau ku andacooyay marka inuusan maka safri karin banaayaha nacam laba bilood inay ihaaraan ahaydna waa laga yaaba shakiya iyo jirmid iyo xadiidkan duruqdiisa dariiq inuu aha oo uu leeyahay marka ayuu marka wax aan sameeye mana sameeye ilaa ramadaan dartiis soon dartiisaan u sameeye aanan anaaga yani haddaan soonku iska hayn yahay laba bilood maan iska hayn karaa marka taa marka cudurdaarna noqon karta masla noqon karta qofka hadduusan marka iska hay karin laba biloodna looga dhigi karaa marka kafaara shaaficiyada cudurdaar muctabaray ka dhigayaan darajada kale u yareeyahay laakiin taas inay muxaqaq noqoto laftirkeeda فهل تجد مهليسا ما تطعم واحد كقول ستين مسكينا لا مسكين قال لا أريد ما ثم جلس وخرجت فأتي النبي صلى الله عليه وسلم النبي حال وكان نريم بعرق دنبيل فيه تمر تمر أو كجرت الله دنبيل تمر كجرت الله كان faqaala wuxuu yihi tasadq bihada kan sadaqayso faqaala wuxuu yihi acala afqara mina kuwa inaga naga faqiirsan korkood lagu sadaqaysanaayo inaga naga faqiirsanba ma jiro leeyahay aa tasadaqu ku sadaqaysana cala afqara mina kuwa inaga naga faqri badan oo nooga baahi badan loogu sadaqaysta ayuu leeyahay rasuul nama jireen famaa bayna laabatayha famaa bayna laabatayaa madiina labadeeda dhinac ahlu beytin qoys ma ahaanin axwaju ileyhi uga baahi badan shaygan timirtaani midna anaga nooga baahi badanba ma jiro fadaxika nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waa qoslay xataa badad anyaabuhu ilaa micyihiisu ay muuqdeen nacam uma qaala wuxuu yidhi idabtag faacimhu ahlaka ehelkaaga quudi rawaahu sabcatu todobadii baa weriyeen walafdu limuslim lafdigana muslima iska leh ayb xadiidkan axkaam fara badanaa ku jirto axkaamta ku jirtaa waxay tahay ninkaanu dembigii uu sameeyey inuu ka toobad keenay sababtoo ah atawbatu hiya nadam culamada waxay yidhahan toobad waa shallay ninkaanu waa shallaayay waa yimid yaa rasuul allah waa halaagsamay yiri aniga shallaay waay marka marka uu leeyay waa halaagsamay nacam riwaayaadka qaar waxay sheegayaan marka inuu isagoo timac iska guraayo uu yimid oo aada isu yani yaa rasuul allah waa halaagsamay uu leeyahay halagtu ahlagtu uu leeyay anna waa halaagsamay waahlabtu waxna waa halaajiyey ayb marka taa waa nadam waay tawbadii marka in marka lala imaanayo abcan waxaa marka xadiidka sidoo kale ku jirto sababta u halaagsanta waa maxay waqactu cala imra'atii fii ramadaan ay haweenteedan ku dhacay iyadoo ramadaan u yahay maalin ramadaan markaasuu nebiga kafaaradii u sharxay waxaa laga qaadanaa marka kafaaradu shayga ay ku tacalluqayso yacni xukunka kafaarada in la kafaaro guto ah ciladiisa waa maxay ciladiisa jimaaca ciladiisa waa jimaac ogow kafaarada waxa jaalibka kafaarada soo jiidayo waa jimaaca wahada huwa madhab ljumhuurna saas culamada qaarkood maalikiyada sadiq xasan sadiiq xasan khanna uu rajaxayo robert nadiya ay waxay leeyihiin <coughs> jaalibka soo jiidanaya kafaarada waa maalin ramadaan oo xurmadeeda lagu dhoolay waayo waa maalin ramadaan oo xurmadeedii lagu dheelay ayaa kafaarada keentay saa daraaddeed ninkii ugu cayaara maalin ramadaan ay marka adii la qaato ciladooda waa xukunka ka ballaarana intii hore cilada waa badane oo ninkii maalin ramadaanba qarariyo oo yani ku cayaaro kafaara laga raboona ninkii liyaalika kas wax u cuno maalin ramadaan ninkii kas wax u cayo ninkii jimaaco saddexdooda isku mid waa agtooda oo haddii maalin ramadaan kas aad u afurto maalin ramadaan xurmadeedaa ku dheeshi lidaalika kafaara waajibaysay leeyihi waa madhab laakiin marjuux oo laga raajixsan yahay sababtana nabiga caleyhi salaatu wasalaam kafaarada wuxuu caddeeyey markii jimaaca la sheegay ee nebigu calayhi salatu wasalaam mana uusan dhihin maalin ramadaanoo la qarariyey waayo cilladaas cilla mansuusa ma ah cillo oo naf caddeeye ma ah bal cillada nafka uu caddeeyey waa maxay jimaaca nafka uu sheegay dhulkaanu marka waa halaagsame uu yii mxuu nabigu muxuu sheegay waaqactu imra'atii fii ramadaan uu yii naagteydan ramadaan jimaacay u xukunkan marka dambe oo kafaarada lagu waajibiyey hadalkii hore jumladii soo hormartay xukunku saameynay ku leedahay saameynta ay ku leedahay waa maxay waa e, jimaacaas oo haweentiisa jimaaca waxay keentay kafaaradan wailaa haddii la yidhaha jimaacu meesha shuqul kuma laha de hadalka hore sheegitaankiisa maalaa yacni warkii hore o dhana war maala yani aa kusoo baxaa sababtoo jimaaca maxaa isaga loo xusayna kadibna kafaarada loo keenay kafaarada waxa soo jiita inuu jimaaca haddii la yidhaha ma ahan jimaaca ajnabiy ka yahay jimaacu ama la yidhaahdo waa nahaaru ramadaan oo xurmadeeda lagu dheelay de waxaa weeyaan shay naska uu caddeeyeyna macno male in la yidhaahdo wax aan mansuus ahayna cillo laga dhigo waa laga fiican yahay marka markay culamada usuuliyiinta ay baarayaan manaadul lcila cillada manaadkeeda markay baarayaan ayaa axaadiistan iyo marka culamada khilaafkooda in badan wuxuu ku xiranyaha manaadul lxukmi xukunka manaadkiisa oo cilada ah marka marka usuulka la joogo xukunku dabcan cilow ku dhisan yahay haddii cillada cilladaa la helo xukunkaasaa imaanaya meesha ciladu marka maxay noqonaya marka cilladii marka imaa inuu nbi alle rasuul ay caddeeyaan imaa in marka waa taas cilla mansuusa la yidhaha in nas lagu cadeeyey ama inaan nas lagu cadaynin laakiin lagu ijmaacsan yahay masalan amaba laguma ijmaacsaneen laakiin istimbaadaa lagu keenay khamradoo kale ciladeeda waa maxaa loo xarimay iskaar cillatul iskaar marka waa waa istimbaadna waa lagu keenay nas ahaanna waa ku timid kullu muskirin xaraamun shay kastoo muskir wax sakraamiyo xaaraam ujeeda marka cilla mansuusaa la yidhaha midaasoo kale nebigaaga cadeeye uma baahna war kale marka ciladaas waay iyadana waxay yidhahdaan taxqiiq tanqiixu lcilla cilada in la jafo oo aad loo loo loo saafi gareeyo si loo ogaado xukunka leanna haddaan cillada la ogaanin xukunkii lama ogaan karo khulaasat lqowl qowlka jumhuurta raajixa kafaaradan waxaa cillo u ah jimaaca haddii jimaac la helo kafaaradii waa inay timaado wujuubkeeda waa jooga haddii jimaac la waayo kafaarada wujuubkeeda ma joogo adaba marka eh, eh, ayb marku sidaa yii marka eh, waqactu imraatii fi ramadaan cala imra'atii fi ramadaan faqaala wuxuu hal tajidu maa tuctiqu raqaba kafaaradii marka u bilaabay qaala la qaala fahal tastadiicu an tasuuma shahrayn mutataabicayn kafaaradii marka waxaa laga qaadanaya inay murataba ay tahay kafaaro murataba ah. oo marka hore adoon in la xoreeyo haddii adoon la waayo ayaa loo soo gudbi karaa laba bilood iska xug soonkeeda haddii la awoodi waayo labada bilood lixdan miskiin markaasaa lasoo aadaya qofku maa marka inuu yihahdo lixdan miskiin aan quudina anig saddexdan kafaaradan takyiir ma aha tartiib waa kafaarada magaratee waa kafaaro murata say isugu xigaan ay isugu ayay isugu xigayaan iyada iyo kafaarat zihaar iyo intuba waxa wey waa muratabo eh, maaha mukhayara ma aha kafaara mukhayara ma aha mukhayara ah, kafaarat lyamiin mukhayara an ilahi wuxuu yii laa yuaakidukum allahu bilagwi fi aymanikum walakin yuaakidukum bima caqadtum alayman fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin min awsati ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba saddexdaas midaa ka doora inaad miskiin toban miskiin quudiso ama inaad mara dhar u gado aada arad bixiso ama inaad addoon farayso saddexdaas kafaara mukhayara ah. faman lam yajid haddii saddexdaas la waayo saddexdoodaba hadii la waayo fa siyaamu halaati ayaami aayaddaa marka waxaa ku kulmay kafaara murataba iyo mukhayara waa ku wada kulmay taanna marka xadiidka waa laga qaadanaya addoon marka in la xoreeyo raqabada la xoreynaa marka mu'minad miya mase ayi raqaba waa ku xasilay doon kastoo la xoreeya gaal iyo muslim wuxuu ahaadaba axnaafta waxay qabaan xanafiyada kii la xoreeya baa ku ansaxay shaaficiyadana waxay qabaan inay mu'mino taha qasaba sida raajixa raajixun inay mu'mino tahay sababta waxaa weya kafaaratu lqatli ninkii wax dilo oo khata wax u dilo diyadiisa waxaa ku jirtay fa taxriiru raqabatin mu'minatina ku jirta shaafici marka nafkaas oo oo wuxuu ka dhigaa muqayad maadaama kafaar raqabadiiyo muqayada ay soo aroortay meel walbo ay ku timaado iyadoo mutlaqa kaasaa loo celinayo waana sida saxdaa saas fahal tastaiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn laba bilood ma soome labada biloodna inay xiriirto laba bilood isku xigto labada bilood marka hadday ku kala go-do cudurdaar dartiis gabadhii matalan xaybaa ku yimid waa kafaaro gudanaysay xaabad waa xayshay oo kale cudurdaar waay marka lama dhahayo waa ka kala go'day ha soo bilawda haddana la odhan maayo ninkii waa waday waa jiraday jira la soomi waayo ayaa soo martay mar labaad ha soo celiya lama dhahayo sababto a rafcu lxaraj shareecada asaal uu ku yahay diila soo celi qofkii waxaa konton iyo sideed maalmood soo soomay maalin oo jiraday haddii la yidhaha darteed lixdan kale soo bilaabo kaas waxaa waxaad arkaydadada xerta qaarkood waxaa laga yaabaa wujuuh shaaficiyadu inay taas qabto haddana marka ay taasaa marka wax lagu fatwoona dadkiiba marka diinta waa laga eriyaa maxaa yeele ilaahay kii waajibka ku ahaada qofka hadduu jirada waa laga dhaafay kana wujuubkaas uu kama duwana ayb marka ma laga wareegi karaa labada bilood isku xigta soonkeeda inta laga wareego ibcaamu sisiina miskiina goor baa la aadi karaa waa haddaan la awoodi karin awoodda marka waa maxay awood waxay noqon kartaa jir ahaan qofki hadduu isu awoodi inuu laba bilood ka soomo waxaa u banaan lixdan miskiin inuu quudiyo sidoo kale awood la-aantu waxay noqon kartaa qofku inuusan jimaaciba iska hay karin waktina inuusan iska hay karin oo habeenkii keliya uusanba ku filnaynba maalan qofki kaasoo kale marka cudurdaarkiisa muctabar waayo cinda alculamaa cinda bacdi alculamaa leanna riwaayaadka xadiidkan ama xadiidka jihaarka waxaa ku jirtay yaa rasuul allah anu wax aan ku dhacay ma ku dhacay u yidhi ilaa waa iska hay waayo maaha marka waa u ictibaariyey nabiga aleyh salaatu wasalaam hadduu marka awoodi waayo ibcaanu musitiin lixdan miskiin inuu quudiyo w haddii marka quudi awoodi waayo lixdan miskiinna sidaas xadiidkan ku sugan haddii lagu sadaqaysto wax waa ku kafaaro gudo karaa sababtoo ah nabiga caleyhi salatu salam markii loo keenay dambiish orodoo kan ku kafaaro gudo uu yiri inay banaantaa laga laga qaatay taas haddii mucsir marka ninka uu yahay mucsir ninkaanoo kale waa mucsir mahays isagiyaa marka u baahan timirtiis ehelkiisa iyo qoyskiisa ma sii karaa oo kafaarada ma uga gudmayna culamada qaar yaraasaas yiri u raajixo inaysa uga gudmaynin sababtoo ah kafaaro iyo waajib adiga lagaa rabo maali ah ehelkaaga uma soo celin kartid adiga ehelkaaga nafaqayba kugu leeyi kafaaradaada iyo uma celin kartid iyo iyo zakadaada ma sii kartid iyo xataa xoolaha dhiigga xajka markaan ugu tagno xoolaha qofka hadyiga aan ahaynoo dembi shay uu ku dhacay dartiis loogu amray inuu ku kafaaro guto neef ari neefkaas arigaas waxba kama cunayo kaas qofka miskiin masaakiinta bisa iska lahaanay u hadday kafaaro yihiin naftaada kuma soo laaban karaan qaacido guud xadiidkanna ma sheegayo nebigu wuxuu yii war orodoo qaado eelkaaga ku quudiy u yidhi ku kafaar uga kafaaro gudo ma uusan dhihin nabiga caleyh isalaatu wasalaam masalada marka ibnu xajar baxti fiican uu ka sameeyey fasulbaariga khulaasadana waxay tahay ninkan kafaarada kama gudbiyo waa ku dhiman tahay kafaarada culamada marka waxay ka doodeen kafaaradaani ma lagu leeyahay oo hadduu xoolo helo inuu gudo dayn may ku taho ma laga rabaa base lagama rabo raajix waxaa in laga rabo luquntiisay dayn ku tahay sababtoo ah nebigu inay waajibtay waa sheegay inay dhacday ma sheegin nasay u baahan baahantaha inay ka dhacday culamada qaar waxay leeyiin qofkaan doo mucsir yahay intaan saddexdii waxyaabood uusan awoodin xoola uu ku kafaaro gutana uusan haysanin ha ka dhacayay leeyihi laakin inay ka dhacayso maxaa u daliilo nebigu waa ka dhacay ma laga haayo ma uusan dhihin sal lahu aleyh ali wasalam qolada marka waa ka dhacaysaa kafaarada dhahaya waxay leeyihiin eh, nebigu uma sheegin kafaaradii waa lagugu leeyahay ma dhihinay dheheen qolada kale waxay ugu jawaabeen horaa loogu sheego waaba ogaa in kafaaro laga raba in lagu celiyo qasab ma aha zihnigiisa waa ku jirta isaga eh, ayagaa adinkaa laydinka rabaa dhehen daliil daliil kafaarada aad uga qaadeen ayaa la idinka raba mesha ma yaala daliil kan waxaana raajixa kafaarada korkiisa inay tahay waa laga rabaa kafaarada ayb naagtay ninka say u kala kafaaro gudanayan marka naagtii iyada say yeeli waa la kala qaada marka hadday soon ku kafaaro gudanayaan haddii ay soon ku kafaaro gudanayaan labadoodaba soonka waa laga rabaa naagtiina waa laga rabaa laba bilood soonta ninkiina gooniya ah waa laga rabaa waa haddii soon lagu kafaaro gudanayo haddii laakin lagu kafaaro gudanayo cidku raqaba adoon la xoreeyo ama eh, lixdan miskiin oo la quudiyo ninka tiisaa ku filan naagta magaratay marka masalada masaishaas fiqiga masaisha loo raadiyo aqwaasha culamada loo raadiyey kamid taha kutaha fiqiga dadka marka laleeyahay akriya fiiriya maa in laleeyahay eh, aaraada iska akrista xadiiska ka maa sida dadka qaar ay u maleynaa masaa'il nas eh, sariix ah uusan kusoo aroorinaa jirto badan oo u baahan masaa-ishaas in istimbaad lagu keeno oo istimbaadkina anaga waxma istimbaadi karno anaga waxma istimbaadi karno marka kama maarmayna marka inaan culamada aqwaashooda dib loogu laabto wixi ay fadwoodeen dadka loo fadwoodo sababto intaa warkaagii ra'yigaaga dadka u fadwo lahayd ra'yigaaga jahliga ku dhisan waxaa ka fiican yani ra-yi nas iyo qiyaas iyo istimbaad ku dhisan ayaa fiican saa darteed kutubaha fiqiga in la bartaa qofkii awood heli karo nin weliba sunada yaqaan haduu ku bari karo wii raajix waa raajix u ku sheegi karo waa la akristaa dadka ku eedeynaya jira abu iyo eh, minhaajka iyo kutubaha marka eh, muqniga muqni minhaajka iyo ama kutubaha majmuuca iyo kutubahaas waaweyn oo fiqiga eh, aaraa ku taalay kuleeyahi ma la dhihi karo saas keliya ku adiga culumada waana kaa cilmi badnaayn waana kaa diin badnaayn waana kaa caqli badnaayn maxay u qoreen hadii maalayacni ay tahay muxuu cimrigiisa ugu dhameeyey qofka culumadii horena waa xifdi jireen kutubtaas weliba mujarad can daliil ayagoo ay xifdi jireen ibnu kathiir tambiha waa xifdiyey tambiha shiraazi abu isxaaq shiirazi uu alifay culumada sharaxday boqolaal waa ka badan yihiin tambiha kitaabkaas shiraazi uu leeyahay ibnu kathiir korkau ka qabtay isaga dhan nawowi waa xifdiye tanbiih imaam nawowi yani maaha culamadaas aaraaya xifdinaya lama dhihi karna jahliga iska socdo lama rabo inuu marka qofka xifdiyo daraaseeyo waa fiican tahay wixii adiga aan nas waafaqsanayn oo nas sariixa ka hor imaanayo iskaga tag ka faaideyso culamada madaahibta aqwaashooda waxaa kaloo idan xadiidkan ku dhiman fiqigiisa waxaa laga yaabaa marka xadiidkan soo gelayo maalintii jimaaca ay sameeyeen soonkeedii ma soo qalaynayan mar hadday kafaaradii la imaan laba bilood sixito sooma maalintiina ma laga rabaa oo soonku ka buri waa laga rabaa sababtoo ah meelay ku baxday lama oge meel lagu dhaafay lama haayo kafaaradan waa adiga marka cuquubo gaar ah a a lagu ciqaabay laakiin maalintii soonkeedi waa laga rabaa riwaayana ziyaado waxaa jira xadiidkan culimada qaarna ay soo dhaweeyaan qaarna ay dacfi ku sheegaan oo ahayd wasum yawman makaana wasum yawman maalinna soon makaanahu maalintii hore oo adigu aada jimaaca ku fasaadaysa soonkaaga maalin u dhiganta soona soo qalay bimacna xadiidkan marka daara qudniga waa xoojinaya ibnu kasiirna irshaad lfaqihi ilaa macrifati adilati tanbiih waa ku dhegay kitaabkiisa ziyaadadaas laftirkeeda ayb xadiidkan marka dhifka badana ku jiro culamada waxaa laga yaaba inay intaas xugun ka istimbaadaan ayb an caaishata wami salamata waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yusbixu inuu waa beriisanayo junuuban isagoo janaabo qaba min jimaacin jimaac xaggiisna ka qaba janaabada uma markaa dabadeed yaktasilu waa qubaysanayo wayasuumu waa soomaayo mutafaqun caleyh zaada muslimu muslim wuxuu ku daray fi xadiisi umi salama walaa yaqdi mana qalaynaynin هاي طيب وعن عائشة رضي الله عنها كان وقال حديث كان marka macnaha ku jira waxaa weeyaan awalan midka muttafaqun caleyhi uu yiri xaafidka xadiidka macnaha macno ahaan uu kusoo kaxeeyey wailaa lafdiga bukhaari wuxuu aha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga kaana ayaa nebiga soo haleelayay waayo ayaa ku korbaryaya wahuwa junuubun isagoo janaabo qaba min ahlihi yani jimaac ehelkiisa oo jimaacay dartiis janaabo ka qabo ayuu waagu kubaryahay uma yaktasilu waa qubaysanaya rasuum waa sooma lafdiga bukhaari saas wa marka macnuu kusoo kaxeeyey dabcan xadiidkan isagana marka waxaa aada isugu khilaafsanaa jira abu hurayra iyo umusalama iyo caaisha inkastoo markii dambe abu hurayra oo aqbalaya xadiidkan si marka marwaan marwaan iyo rag kale ayaa waxay direen nin bay direen markaasa waxay dhaheen umu salama soo weydiiyey masaladan oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxa naaguhu ay ogaan karaan nabiga xaaskiisa uga ogaal badan abu hureyra kale kale markaa soo weydiiya la yidhi caaisha umu salama nebigu inuu marka janaabo isagoo marka qabo inuu waagu beryi jiray oo soomi jiray oo sidaa marka soonka u soomi jiray abu hurerana waxau dhihi jiray ninkii janaaba soo qaba soonka uu soo haleelo ee waagu uu soo haleelo waa u dhamaatay maalintaa soonkeeda uma jiro waana soo qalaynaayo qaba xukunkaas laakiin nebiga xadiid jiro ahaa jiro xadiid hore oo uu nebiga yiri ayay ahayd kanaa ka dambeeye midkaa marka xadiidka waa naasikha waay kan abu hureyra sheega waa la nasahay maxaana duruqda xadiidka iyo marka la raacraaco qaarkood saasaa kusugan markaasaa umu salama waxay soo jawaabeen marka jawaabkan nebigu janaabo xaasaskiisa oo jimaacay ayaa int intay ku dhacdo ayaa waagu oo wuxuu beri jira soo janaabada qaba waa meera jiray waana salaada socona waa tuka jiray waana soonkiisana waa wera jiray mana qalnay jirin markaasay marka ninkii su-aasha soo weydiiyey marwaan uu kasoo laabtay jawaabtii u sheegay markaasu wuxuu yidhi marwaan ahay u umalayna keyrkiis inuu helaa suurtagal maantaan abu hureyrana beertiisuu jiray marka abu hureyra maantaan aan aad ugaga nixinayo y masaladan madaxiisaan ku dhufanayo masaladan marka waa u sheegay abu hureyra waxuu yidhi ayagu waxay maqleen sheegeen anna waxaan maqlaan sheegay marka waxaa meeshaa ka caddaatay abu hureyra xukunkan uu fadwo jira wuu maqlay laakiin waa la nasakay kana ka dambeeyey oo umaatu ay sheegaan halkaa marka waxaa laga qaatay fiqi ahaan taas marka khilaafkaas u ahaa fiqi ahaan laakiin xadiiska waxaa laga qaadanayaa soonku qofka inaan marka eh, eh, in qofka isagoo aan daahir ahayn inuu u bilaabo karo soonka isagoo daahir ahayn soonku inuu u bilaabo karo ayaa laga qaadana xadiis soon yani mayranin oo qubaysanin oo aan daahir ahayn inuu soonkii xiro karo u bilaabo karo dabcan soonku wuxuu soo xiranayaa habeenka dhexdiisa isagoo janaabo qaba haddii waagu u beriyo waa iska dhaq waa qubaysanaya inuu soo qaleen uma baahno salaada marka uga duwan yaha meeshaas salaad ma gudageli kartid adoo janaabo qabo adoo weyse aan qabin salaad ma gudageli kartid soonlaas waa gudageli karta adoon daahir aan ahayn marka waa meelaha ku kala duwan masaladan waxaa kaloo ku dhisan masalo kaloo muhiima ah. haweentii xaa ahayd masalan dhiiggii waxuu ka go-ay lix saacadeyn dhiiggii ka go-ay inay soontay niyeysatay iska saaxatay iyadoo weli xaydkii ka qumaysanina waagu u waa iska wadaysa tanay lamid taha laftirkeeda magaratan marka masaladaas nacam taana marka waa laga qaadana xadiidka sababtaa iyada waxaa loo shardiyaa inaysan dhiig yani caadadii markaas inaysan ku jirin mar hadday inqidaacu caada ama inqidaacu lxayd haddii la helay soonkeeda inay qubaysato salaada unbaa loo shardinaa maahane oo lagu galaayo soonka looma shardiyo in qubays lagu galo zaada muslimin wuxuu ku daray fi xadiidi umi salama walaa yaqdi ma qubay jirin walaa yaqdi marka waxay faa'iideyneysaa waxaa la dhihi karaa dabcan laakin sidaan ha yeelo laakin qalaa laga rabaa qofkaas riwaayadan marka qaladayba anfina wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga weriya ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalam qaal man maata qofkii dhinto walxaal caleyhi dushiisana siyaamu soon uu yahay saama canhu weliyuhu weligiisaa ka soomay muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen ninkii dhinto iyadoo soon lagu leeyahay weligiisaa ka soomay cibaadaadka xadiidkan marka waxaa laga qaadana in cibaadaadka qaar dad ay kaa samayn karaan cibaadaadka laakiin dadka ay wakiilka kaa noqon karaan ama ay kaa samayn karaan waa cibaada noocee ama culamada cibaadaadka saddexay u kala qaadeen cibaada badaniya maxda cibaada maaliya maxda cibaadatun badaniyatun wamaaliyatun sidaasa loo kala qaada cibaado badani maxdi ah salaadaa kamid salaada maal shaqo kumad jirkaaga samaynay waa camal jirkaaga laga rabo jirkaaga uu samaynayo maalkaaga inaad ka tukato maalku shuqul kuma laata cibaadadu hadday badaniya maxdo ay tahay layskagama naa-ib noqon karo cid kaaga wakiil noqon karta malaha cidow ii tuko ma dhihi karid magarteen marka taas cibaadadu hadday tahay maaliya macda hadday tahay cibaado maali ah hadday tahay maal ah iyadu waxaa banaan waa samaysan kara zakaa lagaa rabaa lacagtaada inaad isu diibto oo tira orad iga bixin lacagtaas wax iga soo bixi igasoo sadaqay iskii kaa diibaa adiga naaib u kaaya wakiilka waa banaanta udxiyadii oo kale nin wakiilata ah, waxaa tiri oo lacagtaa iga gowracnaan kaa gawraca soo adig naaib yahay sababta waa cibaada maaliya waa cibaado waxaa jirta marka bedeniya maaliya isku wada sida xajka oo kale xajku maal maalna waa ku tacalluqa badankaagana waa la rabaa inuu shaqeeyo oo beytka inaad dhawaaqto dhagax inaad tuurto waad jirkaagiina camal falaa laga rabaa maalkaagiina camalaa laga rabaa labadaas usoo jira cibaadada hadday noocaas tahay waa la ysaga naaib noqon karaa cinda alxaajati wadaruura wixii daruuro ka ah waa banaanta wixi aan daruuro ka ahayn inaad samaysanaa masalan qofkii in dhagax laga tuuro aduu waayeel us awoodi karin meesha qof kale dhagax kasoo tuuri karo naaibka noqon kara hadduu awoodi karo laakin inu asaga la baashiro dhagax sababta asaa laga rabaa inuu camalkan la yimaado soonku marka isaga xukunkiisu marka xagee see la yeelaa soonka hore culamada marka xadiidkan qaarkood waxay yidhaahdeen soonka salaada raaxa wax laysana naaib noqon kara ma jiro saasay ku tageen qofkii aan laga helay mar qofkii dhintay masala qof kaloo ka sameeyo oo u baahdo isaga waxay taraysa malaha laakiin xadiidka mar hadduu jooga waxa weyaan ladan wax ma taraya qaacido kastoo la dejiyana wax uu ka baxayaa jiro maxaa culamada qaarkood ay yidhahdeen sidaa maahane soonkan la sheegayo oo qofku looga naaib noqon karo oo looga wakiil noqon karo laga soomi karo waa soonka nadarka a ah soonka isaga u nadro soonka nadarkaana daynuu shabahaa deyn ayuu shabahaa ila nadarku waa waxa adi isku waajibisay moogtahay markaasuu daynuu shabahay marka deyntuna waa wax maal maal ku tacalluqoo kale marka haddaad awalba deyntii ka gudi lahayd soonka uu deynta isaga dhigayna waa inaad ka gudaa wacala hada dahaba imaam axmed imaam axmed ku tegay iyo <coughs> ibnu cabaasna saasuu ku tegay waxaa la sheegaa marka inuu yahay sawmu nadir inuu yahay ibnu lqayimna saasuu aada u xoojiyey kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciinka sheekh ilalbanina saas ayuu ku raacay culimadaas culimada qaarkoodna waxay leeyiin maya soonkan waaba caam marka ibnu cabaas iyo aan ka bixin waayo warkoodii see la yeelaa marka haddii soonkii nadar ownan ahayn soon ramadaana lagu lahay asagoo weli iska gudin oo awoodna ah weylo dhintay see la yeelaa marka markaas ibnu cabaas iyo caaishana waa umaleyn laftirkeeda inay ku jirtay waxay qabaan in fidye laga bixiyo maalmihii soonka uu ka tagaa la tirinaa toban maalmood hadday ahayd toban miskeedaa la qeydaa waa soonkii faradka ayag saasay uxaliyeen soonka nadarka ahna xadiidkaana ay kusoo qaateen man maata calayhi siyaamu saama canhu waliyuhu ay kasoo qaateen waa soomu nadri bay dhaheen midkaan culamada qaar badan oo kamidana waxay yihahdeen maya maadaama xadiidka uu caan yahay ay soomaa laga soomi karaa ay yihahdeen saddexdaas madhabaa ku kala jirto masaladan yaa ka soomaa marka nin ajnabiya ma ka soomi karaa maya man maata wacalayhi siyaamun saama canhu weliyuhu weligiisa dhaxalkiisa nin kale ayaa laga rabaa inuu ka soomo kastoo culamada qaar ay yirahda waa ku tawasucaan nin walba saaxibkiisa waa ka soomi karaa saaxibkiisa xataa waa ka soomi karaa laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay masaa-ishan mar hadday khilaafsan tahay qawaacidii guud asalkii guud oo ahaa in adiga waalidkaaga cid kale aysan kaa xambaari karin haddii ay khilaafsan taho looga baxay oo masaladan laga soo reebay ila asalku waxay tahay inaad cibaadada samayso haddii asalkaas laga baxay liajli xadiis nabi looga tegey in asalkii haddana qiyaas iyo dana lasii aadiyo ma fiicno saa darteed naskan in lagu gaabsaday noqone yaa ka soomaayo weligiisaa ka soomaayo qofka dhaxalkiisa maxaa awalba xadiiska asaa wuxuu ku socday wuxuu ahaaba xadiidka laftirkiisaaba qaacida caam ah ayuu mustasna ka yihi marka mustanihin haddana in laga sii dhaliyo yani masaa'il laga sii dhaliyo qiyaas lasii tafriiciyo laga fiican saasuu yii waana sida uu sheegayo isla marka raajixa muttafaqun caleyh xadiidkan bukhaari muslim ayaa soo saaray wabilahi tawfiiq sal la slam ala nabina amed